أيها الإخوة والأخوات walaalihii shabakada manhaj online idiin soo bandhigayaan kitaabkan qayimka ah oo magaciisa la yidhaah صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها casharka tobnaad waxaana noo sharaxi doona kitaabkan qayimka ah fadiilatu shaykh cabdulkariim xasan xoosh xafidahu allahu tacala الحمد لله رب العالمين wsala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed wa kaana yaquulu wuxuu ahaa nebigu sala allahu alay wasalam mid yidhaahdaa laa salaata salaadii ma jirto bixadrati tacaam cunta maray soo xaadirtay salaadii ma jirto walaa huwa yudaafichu lakhbathaan mid labada xunxun daafacayaan oo riixayaanna isagana salaadii uma jirto xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim baa soo wariyey waxaa xadiisku tilmaamayaa marka cuntada la dhigo inaan markaas salaad la tukan ee cuntada lagu bilaabo waa si niyaddii salaadda ay ugu soo faaruqdo oo aynay cuntada ugu mashquulin oo cuntadii oo taalla haddii la tukado waxaa laga yaabaa niyaddii inay ka fekerto yacni cuntada ay ka fekerto marka si uu u khushuuco qofku oo salaaddii khushuucu ula yimaado waa inuu xaajada iyo danta uu qabo uu soo dhammaystaa oo iyadoo markaa baahi cunto iyo wax la mida aanu dareemayn cuntadiina ay taallo waa inaanu xaaladdaa tukan waayo khushuucdii bay wax yeelaysa haddii xadiis kale ay ku soo aroortay idaa uqiimat asalaatu wa wudica alcashaau fabda'uu bilcashaa haddii markaa salaadda la qiimo cashadiina la dhigo oo labadaasi ay iswaafaqaan cashada ku bilaaba yacni iqaamada salaadda la qiimay ijaabada la ajiibaayo waxaa ka horraysa in marka cuntada la cuno sidaas aawadeed waxaa laga qaadanayaa yacni markaa haddii ramadaantii oo kale qofkii cuntadii loo soo dhigo naftiisii way u baahan tahay cuntadii waana ku maman tahay markaa dantiisa inuu ka soo oofsado cuntada si uu niyaddiisa oo faaruqa oo aan mashquul lahayn uu salaadda ugu yimaado ee iyadoo naftiisii marka ay cuntadii ku mamman tahay oo aad uu jecel yahay inuu sii wado iqaamada markuu maqlo inuu ka yimaado oo salaaddii iska galo oo dabeedna markaa naftiisii cuntadii ka fekerto ta noocaasi khushuucdii bay wax yeelaysaa mid fiicanna maaha walaa huwa yudaafichu alakhbathaan ruuxii markaa saxaro ama kaadi hayso ay cudhayso ay soo riixayaan oo isaguna uu iska daafacayo uu isleeyahay xeji iyaguna ay soo riixayaan xaaladda caynkaasana salaadii ma jirto waayo khushuucdii baa salaaddii laga waayayaa mudaafacaduna waa mufaacala weeye waa in dafcigi iyo riixistu iyo cudhistu xagga markaa labadan shay xaggooda ay ka ahaanayso kaadida iyo saxarada u isagana xaggiisa uu ka ahaanayo difaac oo uu noqonayo mid isaguna iska caabinaya oo isla yanay ku soo dhaafin laakiin hadduu yaro dareemaayo in kaadi ama saxara hayso laakiin aynay gaadhin heer mudaafaca ah oo ay cudhayso oo uu isxejinaayo aynay heerkaa gaadhin laakiin shucuur yaro iska dafiifa ay tahay xaraj yadu ma leh dhibaato ma leh sidiisa ayuu u tukan karaa waayo mudaafacadii xadiisku sheegay xaasil ma aha mudaafacadu waa mufaacalo waa inuu markaa saxaradii iyo kaadidiina xaggooda dafci ka xasilayaa xaggiisana dafci ka xasilayaa oo isna isxejinaya u isleeyahayna ku soo dhaafin yacni iyagiina ay soo riixayaan oo sidii wax soo dhaafayo kale ay noqonayaan ta la diidaya ee salaadda wax yeelaysaa ta noocaasa wey marka almuhim waxaa laga qaadanayaa inuu ruuxu waxa khushuucda wax yeelaya inuu ka dheeraado salaadda gudaheeda fadhiga ataxiyaadka marka la fadhiyo waxaa axaadiista ku soo aroortay in farta musabbixada ah ee shahaadada la taagayo inuu markaa ruuxu eego waayo nebigu sala allahu alayh wasalam markuu ataxiyaadsanaayo araggiisu kama gudbi jirin yacni fartaa uu markaa taagayo kama gudbi jirinoo ma dhaafi jirin sidaas aawadeed inuu ruuxu markaa eego ayaa fiican markaa farta uu eego xaaladda markaa uu u fadhiyo atixiyaadka sida axaadiista ku soo adciyatu listiftaax furfuradka salaadda lagu furfuranaayo ducooyinkeeda oo ducooyinka salaadda lagu furfurto intaan qiraa'ada la gudagelin lagu bilowdo ayuu halkana sheikhu kaga hadlayaa huma kaana intaa dabadeed wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayhi wasalama yastaftixu mid ku furfurta alqiraa'ata akhrinta biadciyatin kahiiratin mutanawica ducooyin fara badan oo kala duwan ayuu salaadda ku furfuran jiray ou akhrinta ka hormarin jiray yaxmadu allaha tacaala fiiha ducooyinkaasoo uu gudahooda ilaahay ku mahadinayo u mahadnaqaayo wa yumajiduhu uu ilaahay weynaynayo wa yuhnii calayhi uu ilaahay ammaanaayo waqad amara bidaalika xaqiiqee waa amray nebigu sala allahu alayh wasalam bidaalika kaas oo istiftaaxa in la sameeyo ah almusii'a salaatahu kii salaaddiisa xumeeyey buu nebigu amray sala allahu alayh wasalam faqaala lahu wuxuu ku uhi nabigu salى اllahu عalيyه wasalam laa tatimu salaatu liaxadin laa tatimu dhammaystirmi mayso salaatun salaadi dhammaystirmi mayso liaxadin cidnaba uma dhammaystirmayso ciddaasoo min annaasi dadka ka mid a xataa yukabbira ilaa uu takbiirto allaahu akbar uu yidhaahdo oo takbiiratu lixraamka uu xidho wa yaxmad allaha jalla wacaza oo ilaahayna ilaa uu ka mahadiyo jalla ilaahay isagaa weyn wa caza isagaa ilaahay haaliba wa yuhniya uu ammaano calayhi ilaahay uu ammaano wa yaqra'a uu akhriyo bimaa tayasara kii u fududaadana uu akhriyo min alqur'aani xaaluu kaasi qur'aanka ka mid yahay xadiidkana abu daawuud iyo xaakim baa soo wariyey xaakimna waa saxiixiyey sheekh albaanina waa saxiixiyey waxaanay culammadu ka qaataan xadiidka musii'u salaatih wixii ku soo arooreen nebigu ku sheegay sala allahu alayh wasalam inay tahay shay waajiba ayay ahlucilmigu ka qaataan yacnii inay waajib tahay shay kasta uu nebigu sala allahu alayh wasalam ku sheegay ninkaa salaaddiisa xumeeyey xadiiska uu kula hadlaayey ninkana magiciisa waxaa la odhan jiray khallaad ibnu raafic baa la odhan jiray radia allahu canhu wa ardaah waxaanay culammadu ka qaataan shaygaan lagu sheegin xadiiska musiiu salaatii ku saabsan shaygaan lagu sheegin inay waajib ahayn bay culammadu ka qaataan inaynay waajib ahayn bay culammadu ka qaataan ashyaa xadiiska ku soo aroorto culamada qaar ay odhanayaan shaygaasi waajib ma aha waayo waxa ku tusinaya xadiiska ninka musiiu salaatii nebigu kula hadlaayey kuma sheegin ay culammada qaarkood yidhaahdeen baa jirta laakiin duruqda xadiiska aynay tatabucin oo raacraacin aynay aada u baadhbaadhine ashyaada qaar oo ay leeyihiin xadiiskaa kumay soo aroorin xaqiiqadu waxay tahay inay ku soo aroortay waxaa ka mid a ashyaadaas ducada istiftaax oo kale culamada qaar waxay odhanayaan ducaa'ul in la akhriyaa waajib ma aha waayo xadiisu musii'u salaatii kuma iman sawaabkiiyo saxdu se waxay tahay xadiisu musii'u salaatii inay ku timi sidaas aawadeed xadiis musii'u salaatii maadaama ay ku timi xadiiskana uu sheikhu inoo sheegay cidda soo saartiiyo riwaayadaasi inay saxiixatoo sugan tahay waxay noqonaysaa in laga qaato istiftaaxa salaada markaa lagu bilaabanaya inay tahay mid waajiba siday qaacidada culammadu ay ku tageenba ay sheegayso saas aawadeed duco ka mida ducooyinkan istiftaaxa mid ka mida in lagu furfurtaa waa mid waajiba salaadahana faral iyo sunno kay doontaba ha noqotee ducaaul istiftaax waa lagu furfuranaya waxaanse ducaaul istiftaax yada lagu furfuranayoo lagu soo naqlinin salaadda salaatuljanaasaha la yidhaahdaa duca istiftaax la yidhaahdo in lagu furfurto iyadoo salaada adiladu kumay soo aroorin nebigu hadduu samayn lahaana sala allahu caleyh wasalam waa la soo naqlin lahaa sidaas aawadeed sida saxiixa ah ducaa ul istiftaax in salaatuljanaazihi lagu furfurtaa oo laga hormariyaa qiraa'adii taas yadii mid mashruuca ma aha mid mashruuca ma aha laakiin salaadaha kale oo dhan faral iyo sunno kay doonto ha noqotee waa in laga hormariyaa ducaa ul wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayhi wasalam yaqra'u taaratan bihaada mid akhriye mar bihaadaa kan buu akhrin jiray oo ducaa ulistiftaaxa wa taaratan marna bi haadaa kan kale oo ducaa ulistiftaax uu akhrin jiray lamana soo naqlin nebiga sala allahu alayh wasalam salaad ducaa ulistiftaax uu ka tegey oo aanu la imanin lama soo naqlin marka qowlkiisii iyo ficilkiisii mid walba waxay sheegayaan ducaa ulistiftaaxa inaan laga tegin laakiin ruuxu hadduu ma'muum yahay imaamkuna qiraa'adii markaa uu bilaabo markiiba uu bilaabo waa inuu qiraa'ada dhegaystaa oo markaa istiftaax lama imanaayo oo iyadoo qiraa'adii imaamku akhrinaya inuu istiftaax ku mashquulo ma aha waa ka dhacaya xaaladda fa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yaquulu mid yidhaahda ayuu ahaa allaahumma ilaahayow baacid baynii wa bayna khataayaaya waxaadna kala fogaysaa aniga iyo dembiyadayda na kala foge kamaa baacadta sidaad u kala fogaysay bayna almashriqi waalmaqrib qoraxdu meeshay ka soo baxday meeshay ka dhacdo sidaad u kala durkisee u kala fogaysay oo kale si la mida u kala fogee iyo dembigayga bimacnaa dembigaygu inuu idhibo oo laygu ciqaabo sidaa iiga foge oo bimacnaa iga dhaaf allaahumma ilaahayow naqini iga nadiifi oo iga taahiri min khataayaaya dembiyadayda kamaa yunaqa thawbu alabyadu min addanasi sida looga nadiifiyo oo kale iga nadiifi athawbu alabyadu marada cad looga nadiifiyo min addanasi wasakhda looga nadiifiyo oo marada cad marka la nadiifiyo dee caddaankeedii baa soo baxaya wasakda yara ka muuqataana way markiiba waa ka muuqanaysaayo meel dheer bay ka muuqanaysaa sidaas aawadee aada baa loo nadiifiyaa marada cad oo uskag wax la yidhaahdo ma qarsanayso markaa sida marada cad loo nadiifiyo si la mida dembiyadayda iiga nadiifi allaahumma ilaahayow igsilnii iga maydh min khataayaaya dembiyadayda iga maydh bilmaa'i biyo ku maydh wathalji waxaad ku maydhaa yacni markaa sayax ku maydh waalbaradi baraf ku maydh yacni ducada caynkaasa ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam ku ducaysan jiray intaanu qiraa'ada aanu akhriyin wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yaquuluhu mid yidhaahda ducadaas fi lfardi faralka waa ku odhan jiray faralka waa ku odhan jiray xadiidkanna waa saxiix wajahtu wajhiya liladii fatara asamaawaati waalarda wuxuu kaloo nebigu odhan jiray sala allahu alayhi wasalam wajahtu waa jeediyey wajhiya wejigayga liladii kii baan u jeediyey fatara asamaawaati abuuray cirarka waalarda iyo dhulka abuuray xaniifan xaal baatil iyo shirki dhammaantii ka soo iilanaayo ayaan wejigayga xagga ilaahay u jeediyey musliman xaalaan muslim ahay baan wejigayga xagga ilaahay u jeediyey wamaa ana anigu ma ihi min almushrikiina mid mushrikiinta ka mida ma ihi ee muslim muwaxida ayaan ahay inna salaatii salaadaydu wa nusukii iyo gowracaygu wa maxyaaya iyo noloshaydu wa mamaatii iyo geeridaydu lillaahi ilaahay bay u sugnaatay ka bedelo rabbialcaalamiina ay lirabbi alcaalamiin khalaa'iqda rabbigood ayay u sugnaatay wa maxyaaya waxaa loo jeedaa waxaan noloshayda kula imanaayo iyo wa mamaatii waxaan ku dhiman doonaaba yacni lilaahi rabbi alcaalamiin oo camalkan intaan noolahay la imanayo iyo camalkan ku nafbaxayaaba yacni markaa rabbi baan u khaalis yeelayaayo ilaahay oo keliyaan ku caabudaya laa shariika lahu waxay ilaahay u sugnaatay laa shariika lahu ay laa mushaarika lahu xaalaan ilaahay wadaaga aanu u sugnayn oo cid wax la wadaagtaa aanay jirin wa bidaalika kaas oo tawxiidkiiyo ikhlaaska abaana umirtu kaasaa lay amray wa ana anigu awalu lmuslimiina muslimiinta kii ugu horreeyey baan ahay oo muslimiintan ugu islaamnimo horreeyey saasuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam allaahumma ilaahayow anta almaliku adigu waxaad tahay boqorkii laa ilaaha ilaa anta mid la caabudaa xaqa ma aha ilaa anta adiga mooyaane adigu in lagu caabudaa waa xaq ilaahayow subxaanaka xumaanka dheeraan baa kuu sugnaato waxaan ku nasahayaa nasahaad wa bixamdika waxaan ku nasahayaayoo xumaankaa dheeraynayaa xaal aan ku dheehayo yacni mahadnaqaaga aan ku dheehayo anta rabbii wa ana cabduka anta ilaahayow adigu rabbii rabbigay baad tahay wa ana aniguna cabduka addoonkaagii baan ahay dalamtu waa dulmiyey oo waa ku xadgudbay nafsii naftayda waactaraftu waa qirtay bidembii dembigaygana waa qirtay faqfir lii dembii jamiican ii dhaaf ilaahayow dembigaygoo dhan ii dhaaf inahu laa yakfiru dunuuba ilaa anta innahu sha'niye laa yakfiru ma dhaafayo addunuuba dembiyada ilaa anta adiga mooyaane cid kale dhaafi mayso wahdinii ilaahu ihanuuni liaxsani alakhlaaqi akhlaaqda ta ugu wanaagsan ilaahu igu hanuuni laa yahdii ma hanuuninaayo liaxsanihaa akhlaaqdiiyo dabeecadaha ta ugu wanaagsan kuma hanuuninaayo ilaa anta adiga mooyaane cid kale ku hanuunin mayso wasrif cannii ilaahow xaggayga ka dabbaaloo ka leexi sayi'ahaa akhlaaqda teeda xunxun ilaahu iga weeciyo iga leexi oo akhlaaqdaa xun iga dabaal laa yasrifu ma leexinaayo ama ma weecinaayo cannii xaggayga kama weecinaayo sayi'ahaa akhlaaqda teeda xun ilaa anta adiga mooyaane cid kale leexin mayso oo akhlaaqda xun cidda baajisa waa adiga un labbayka wa sacdayka ilaahow waxaan ku ajiibay ajiibitaan ajiibitaan ka dambeeyaan ku ajiibay talbiyadu waa aqbalaad iyo ajiibitaan weeyi oo cidi markay kuu yeedho inaad yeedhmadooda aqbasho ayaa talbiyada loo isticmaala wa sacdayka ilaahayow adiga ayaan yacni markaa ku taageerayaa taageero taageero ka dambaysaan ku taageeraya waalkhayru khayrku kulluhu dhammaantii fii yadayka ilaahay gacmahaagu ku sugan yahay washaru sharkuna laysa ilayka xaggaaga looma nisbeeyo sharka sharka laguma tiiriyo xaggaaga looma idaafeeyo labayka waxaa kaloo bannaan in lagu fasiro yacni daacadaadaan ku nagaaday oo ku sugnaaday sugnaansho sugnaansho ka dambeeyaan ku sugnaaday sidaana culammada qaarkood waa u fasireen wa sharu sharku laysa ilayka xaggaaga ma ahaanoo mid xaggaaga loo nisbeeyo ma aha waalmahdiyu ka la hanuuniyey man hadayta waa kaad hanuunisay weeyi ana bika wa ilayka ana anigo bika adiga ayaan ku kaalmaysanaya ay astaciinu bika adaan ku kaalmaysanaya wa ilayka ay wa arjicu ilayka xaggaagana waa u soo noqonaya laa manjaa badbaada ma jirto walaa malja'a ciirsi iyo cararna ma jiro minka adiga lagaa cararo ama lagaa badbaado ilaa ilayka in xaggaaga loo soo cararo ama loo soo badbaado mooyaane tabaaragta ilaahow khayrkaaga ayaa batay wa tacaalayta waad korraysay astakfiruka waa ku dembi dhaaf weydiisanayaa wa atuubu ilayka waa kuu toobad keenaya oo adiga ayaan kuu soo noqonaya ducadaa dheere istiftaaxaa buu nebigu sala allahu alayh wasalam wakhtiyada qaarkood uu ku ducaysan jiray qiraa'ada ama akhrinta ka hor dadka qaarkood markay tan akhriyaan inta yaree hore keliyay akhriyaan oo ma dhammaystiraan taasina waa naqsi oo ducada istiftaaxa la akhrinayo waa in la dhammeeyaa haddaanad tan dhammayn karaynin iyada ka leexoo kuwa kale aad dhammayn karaysee koobkooban kuwa yaga akhri haddii laakiin fursaddu kuu saamaxayso inaad wada akhrido yacni markaa wada akhri laakiin qaybta yaree hore keliya ha ku kaaftoomin ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaati lilaahi rabbi alcaalamiin waxaa laga qaadanayaa acmaasha khayrkaa dhammaan in ilaahay loo gaar yeelo oo loo saafi yeelo oo salaadda sida ilaahay oo keliya loogu tukanaayo ayaa gowracana allah oo keliya in wax loo gowraco ayaa waajiba cid kale in wax loo gowracaa yacni ma bannaana fasalli lirabbika wanxar rabbigaa u tuko rabbigaana wax u qal ama u gowrac wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin yacni waxaan noloshayda kula imanaayo iyo waxaan ku dhimanayaaba ilaahay bay u sugnaadeen oo rabbi baan marka u saafi yeelaya marka ikhlaas in acmaashoo dhan lagula yimaado baa laga qaadanayaa shay cibaada haddii ilaahay cid kale lala wadaajiyo ama gawrac ha noqdo ama salaad ha noqdo ama sujuud ha noqoto ama duca ha noqoto ama nadar ha noqoto ama kayrkeedba ha noqotee waxay noqonaysaa shirki bay noqonaysaa wadaajinta ilaahay cid kale lala wadaajiyey shay cibaada ah cibaadaadkao dhanna waxaa waajiba in ilaahay loo keli yeelo oo isaga loo gaar yeelo wa ana awalu lmuslimiin baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam riwaayaadka badankoodana sidaasaa ku soo arooray sheekh albaani wuxuu idhi ruwaadda qaarkood waxay u soo wariyeen wa ana min almuslimiina muslimiintan ka mid ahay nebiguna sala allahu alayh wasalam wa ana awalu lmuslimiin buu yidhi waxay culammada qaarkood yidhaahdeen waxaa loo jeedaa awaliyada awaliya nisbiya loo jeedaa laa awaliya xaqiiqiya awaliye nisbiya laga tilmaamayaayo ummadda nisbadeeda marka la eego ayuu u yahay nebigu sala allahu alayh wasalam muslimiinta kii ugu horreey walow ummadihii hore cid muslimiin oo ka horraysay haba jirtee yacni ummaddan isagaa ugu islaamnimo horreeyey isagaa ugu islaamnimo horreeye macnaheeduna ma aha nebigu inuu gaalnimo soo maray loogama jeedo marnaba nebigu sala allahu alayh wasalam gaalnimo ma soo marin weligiiba nebigu sala allahu alayh wasalam islaamnimo iyo tawxiid buu ku sugnaa nebi gaalnimo soo maray ma jiro oo xataa qabla albictha yacni intaan nebiga la soo dirin ka hor waxa uu ahaa muslim muwaxida buu ahaa oo allah oo keliya caabudaya marnaba mid shirki la yimi oo ilaahay cid kale la wadaajinaya nebigu ma ahayn saas aawoodee culamada qaarkood waxay yidhaahdeen marka lagu fasiro wa ana awal muslimiin in laga tilmaamayo muslimiinta ummaddan ayuu ugu islaamnimo horreeyey nebigu sala allahu calayhi wasalam ruuxa muslimka nebiga ku dayanaya wa ana awal muslimiina waa inaan u odhan bay yidhaahdeene waa inuu yidhaahdaa wa ana min almuslimiin waayo isagu ummaddan ruuxa muslimka ahi ee aan nebiga ahayni uguma islaamnimo horray laakiin bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen ruwaadda badankoodu wa ana awal muslimiin bay u soo wariyeen ruwaadda wa ana min almuslimiina u soo wariyeyna waxa muuqata sida sheekh albaaniba tilmaamayo inay tahay ruwaadda qaarkood inay ku tasarufeen oo riwaaya bilmacnaa iyo wax la mida ay sameeyeen sidaas aawadeed sheekhulalbani iyo culamo kaleba waxay leeyihiin inuu ruuxa markaa muslimka ahi markuu ducadan akhrinaayo ducaaul istiftaaxa wa ana awalu lmuslimiin inuu yidhaahdaa dhibi kuma sugnaan ee sideeda ayuu isaga odhanaya waayo wa ana awalu lmuslimiin waxaa looga jeedaa bay yidhaahdeen islaamnimadan u degdegayaa laakiin anaa u horreeyey lagama tilmaamaayo waa tafsiir kale ama waa weji kale saas aawadeed sheekhulalbani waxa uu yidhi فعلى المصلي أن يقول وأنا أول المسلمين ولا حرج عليه في ذلك خلافا لما يزعم البعض توهما منه أن المعنى إني أول شخص اتصف بذلك بعد أن كان الناس بمعزل عنه وليس كذلك wuxuu yidhi wax dhibi kuma sugna inuu ruuxa musalligee tukanaya uu yidhaahdo wa ana awalu lmuslimiina inuu yidhahdaa dhibi kuma sugna siday markaa sheeganayaan qaarkood oo ay leeyihiin markaa in sidaa la yidhaahdo ma aha yacni markaa ma aha arrinku sidaas oo wax dhib dhiboo ku jirtaa ma jirto waana awal muslimiin oo ruuxu inuu yidhaahdo waxaynay sidaa u sheeganayaan waa awalka waa in la bedelaayo min almuslimiina la yidhaahdo iyagoo ismoodsiinaya in looga jeedo awalnimo in laga tilmaamayo inuu ugu horreeyey laga tilmaamayo laakiin macnaha inuu ugu horreeyey iyadoo dadku ay gaalo yihiin baan anigu muslim ahaa yacni sidaa loogama jeedo ee waxaa laga tilmaamayaa bal macnaahu bayaanu lmusaaracati fi limtihaali lima umira bihi macnihiisu wuxuu yahay deg deg in la caddaynaayo ee loo degdegayo amar qaadashada la imtihaalayo amarka wa nadiiruhu waxaana markaa u dhig ah iyadoo deg deg looga jeedo qul in kaana lilraxmaani waladun faana awalu lcaabidiin wa qaala muusa sala allahu alayh wasalam wa ana awalu lmu'miniin sidaa sheekh albani cabiraayo shawkaanina waxa uu ku sheegay kitaabkiisa naylul awtaar ee uu ku sharxo muntaqal akhbaarka uu ku sharxo ayuu markaa isaguna sidaasoo kale ku sheegay shawkaani marka calaa haada dhib ma leh wa ana awal muslimiina in la yidhahdo siday culamadaasi sheegaysa wa sharu laysa ilayka sharka xaggaaga looma nisbeeyo waxaa laga tilmaamayaa awjuh kala duwan bay culammadu ku fasireen bacdu ahlicilmi waxay ku fasireen washaru laysa ilayka shar laguguma soo dhowaado bimacnaa khayr baa lagugu dhowaadaaye shar laguguma soo dhowaado washaru laa yutaqarabu ilayk waana sida nadru bnu shumayl uu ku tegay oo culammadii salafka ka mid a weji labaad waxaa kaloo lagu fasiray washaru laysa ilayka sharku xaggaaga looma nisbeeyo oo ta'adub laga edebsanayaan sharka lagu nisbaynayn yacni ficilka ilaahayna wax shari kuma jiro laakiin mafcuulaadka makhluuqaadka ah qayb ka mida shar waa ku jira ficilki iyo mafcuulkuna waa kala duwan yihiin afcaasha ilaahayna waa wada khayr wax shara male abuuritaanka uu ilaahay shar ka abuurayna dee isaga markaa abuurista uu abuuray shar ma aha abuurista uu abuuray waa khayr laakiin samaynta dadku ay samaynayaan sharka iyadu waa shar marka ficilka ilaahay khayr weeye laakiin mafcuulaadka wax ka mida oo makhluuqaadkii ah shar iyo khayrba waa leeyihiin macnaha caynkaasna alcallaamatu bnu lqayim baa aad iyo aad u sharxa waxaanu markaisaga aada ugu balballaadhiyey kitaabkiisa la yidhahdo shifaau lcaliil fi masaa'il alqadaa'i waalqadari waaltacliil sheekh albaanina khulaaso yar oo ku saabsan ayuu soo naqliyey oo mawduuca ku saabsan waxay kaloo culammada qaarkood yidhaahdeen washaru laysa ilayka shar keliya laguma nisbeeyo aan khayr la socon haddii laakiin markaa khayr iyo shar la ysku daro waa dhici kartaa markaa in loo nisbeeyo la yidhahdo wax walba ilaahay isaga abuuray laakiin sharkoo keliya in la soo gaar yeelo yacni wax weeye ma aha almuhim ducadaasi waxay ka mid tahay adciyada istiftaaxay ka mid tahay wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yaquuluhu mid yidhaahda ayuu ahaa ducadan fi lfardi faralka waa ku odhan jiray wanafli sunnahana waa ku odhan jiray xadiidkana muslim iyo kayrkii baa soo wariyey culammada qaarkood baa waxay yidhaahdeen xadiidkani wuxuu ku gaar ahaa in nebigu sala allahu alayh wasalam ducadan ku odhan jiray sunnahoo keliya ee faralka inuu ku odhan jiray ma jirto ahlu ahlucilmiga qaarkood baa sidaa yidhi laakiin sida sheekh albaani ba caddaynayo sax ma aha warkaasi waayo axaadiista kuma soo aroorin in sunno keliya ay ahayd ee faralkaba nebigu waa ku odhan jiray sida riwaayadka qaarkoodba ka muuqata marka kuma gaar ahoo keliya sunnaha wa midlahu wuxuu kaloo nebigu odhan jiray sala allahu alayh wasalam ducadaa mid la mida ayuu odhan jiray duuna qowlihi laga reebo hadalkiisa uu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam laga bilaabo anta rabbii wa ana cabduka ilaa aakhirka laga gaadhaayo intaa kuma dari jirin ee inta ka horraysa ayuu odhan jiray intaa markuu yidhaahdo dabeed wuxuu ku sii ladhi jiray oo ku sii dari jiray allaahumma anta almaliku laa ilaaha ilaa anta subxaanaka wa bixamdik yacni intaasuu nebigu odhan jiray sala allahu alay wasalam allaahumma anta almaliku ilaahu waxaad tahay boqorkii baa tahay laa ilaaha ilaa anta mid la caabudaa xaq ma ahaa ilaa anta adiga mooyaane subxaanaka waa ku nasahayaa nasahaadu xumaan baan kaa dheeraynayaa wa bixamdika waxaan ku nasahayaa xaal aan ahay mid ku ladhan ammaantaada iyo mahadnaqaaga aan ku ladhnahay oo ku dheehnahay kaana waxaa soo wariyey nasaa-i baa soo wariyey sanadkiisuna waa saxiix baa sheikuu yidhi mislahu qaybta afraad yaquulu wuxuu nabigu odhan jiray sala allahu alayh wasalam midlahu mid ducadaa la mida ayuu odhan jiray aydan noqoshaynu ku noqonaye ilaa qawlihi laga gaadho hadalkiisuu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam laga gaadho wa ana awalu lmuslimiina uu nabigu yidhi ilaa halkaa laga gaadho ayuu markaa nabigu odhan jiray sala allahu alayh wasalam wayasiidu wuxuu ku sii dari jiray allaahumma ilaahayow ihdini ihanuuni liaxsani alakhlaaqi akhlaaqda ta ugu wanaagsan igu hanuuni wa axsani alacmaali camallada camalka ugu wanaagsanna igu hanuuni laa yahdii ma hanuuninaayo liaxsaniha akhlaaqda ta ugu wanaagsan kuma hanuuninaayo ilaa anta adiga mooyaane cid kale ku hanuunin mayso waqinii ilaahu iga ilaaliyo iga dhowr sayi'a alakhlaaqi akhlaaqda teeda xun waalacmaali iyo camallada teeda xun laa yaqi ma ilaalinaayo sayi'ahaa akhlaaqdiiyo camallada kuwooda xunxun ma ilaalinaayo oo cid kama dhowraayo ilaa anta adiga mooyaane cid kale cid kama ilaalinayso adigounbaa cid ka dhowraaya ama ka ilaalinaya xadiidkaana waxaa soo wariyey nasaa iyo daraqudni sheekh albaanina wuxu uhi sanadkiisu waa saxiix ducaw istiftaaxa shanaad wuxuu nebigu odhan jiray sala allahu alayh wasalam subxaanaka allaahumma ilaahayow waa ku nasahayaayoo nuqsaan iyo ceeb oo dhan baan kaa dheeraynayaa allaahumma ilaahayow wa bixamdika waan markaa ku nasahayaayo xumaan baan kaa dheeraynaya ama waxaan ku nasahaynaa wa bixamdika walxaal naxnu mutalabbisuuna bixamdika annaga oo ku dheehan mahadnaqaaga ku dheehan ayaanu ku nasahaynaa xumaan kaa dheeraynayna wa tabaaraka ilaahow khayrkiisa ayaa batay ismuka magacaaga magacaagaa barakoobo khayrkiisu batay wa tacaalaa waxa markaa korreeyo kor noqday yacni markaa jadduka haninimadaada ayaa kor noqotay aada markaa haniga tahaye cid walba aad ka marantay aad ka deeqtoonto walaa ilaaha kayruka mid la caabudaa xaq ma ahaa kayruka adiga mooyaane ducadaa istiftaaxa ah oo subxaanaka allahuma wabixamdika watabaaraka ismuka watacaala jadduka walaa ilaaha hayruk waxaa soo wariyey abu daawuud iyo xaakim baa soo wariyey xaakimna waa saxiixiyey culamada qaarkoodna way iclaaliyeenoo waxay yidhaahdeen xadiisku waa mursal xadiisku yacni nooc inqiaaca ku jira inqiaac ayaa ku jiro oo abuljawza caaisha kama maqal irsaalkana waxaa looga jeedaa inqitaac baa laga tilmaamaya waana macno ka mida macaanida mursal loo isticmaalo ibnu cabdilbar baa ka mida culamada sidaa tidhi ha yeeshee xadiidku wuxuu leeyahay duruq mutacadida ayuu leeyahay dariiqyadaa badana uu leeyahay baa isku weynaaya sidaas aawadeed baa sheikha cuqayli la yidhaahdaa sida sheekh albaaniba ka soo raraayo uu yidhi waqad ruwiya min kayri wajhin biasaaniida jiyaad waxaa laga soo wariyey xadiidkan sanado kala duwan baa lagu soo wariyey oo markaa jayida ah ayaa lagu soo wariyey majmuuca sanadadaa kala duwani waa isquweynayaan oo xadiiskani markaa daciif sidaa uma noqonaye wuxuu noqonayaa xadiid haabit oo saxiixa buu noqonaya bimajmuuci duruq haddiiba cillada markaa la sallimo markaa ducaa lagu magacaabo ducaa ulistiftaax baa la yidhaahdaa haddana yacni duco sariixa kuma hayno subxaanaka allahuma wabixamdika watabaaraka smuka watacaala jadduka walaa ilaaha hayru waa ammaan haddaba duca maxaa loogu magacaabay culammadu waxay yidhaahdeen ducada ayaa waxay u qaybsantaa duca sariixa oo duca dalab ah oo su'aal ah iyo duca hanaa iyo ammaano ah oo ammaanta ilaahay la ammaanayaa xagga macnaha ayay duca ka tahay curfi ahaanna waa mid la yaqaano ruuxa cid ammaana ammaanta uu ammaanayo dee waxbuu kaga doonayaayo baryay markaa tahay xagga macnahay ka tahay haddii la yidhaahdo markaa waxaad tihiin reer gobaa tihiin oo aabbaha sidan buu ahaayo sidan buu ahaayo yacani awowga sidan buu ahaayo ammaantaasi maxay daaran tahay wax isii bay daaran tahay ya su-aal bay macnaha ka tahay ya wixii laydinku bartay iyo laydinka waayin ayay macnaha ka dhigan waatuu shaacirkii carbeed yidhi adkuru xaajatii am qad kafaanii xayaa-uka ina shiimataka alxayaau ida atnaa calayka almar'u yowman kafaahu min tacarudihi asanaa'u baa shaacirkii carbeed yidhi umayatu bnu abisalti baan filayaa in loo nisbeeyo aadkuru xaajatii madantaydaan sheegtaa buu yidhi am qad kafaanii mise waxaa igu filan xayaa'uka xishoodkaagaa igu filan ina shiimataka alxayaa'u yacni markaa dabeecaddaada ayaaba xishood ah idaa asnaa calayka almar'u yowman hadduu ruuxu maalin ku ammaano kafaahu min tacarudihi asanaa'u waxa kaga filan ammaantu ku ammaanaa inuu isu kaa bandhigo oo uu ku yidhaahdo wax isii taasaa kaaga filanba bes ammaantaasaa ku filan marka allah marka la ammaanay oo la waxiday oo laa ilaaha hayruka waa tawxiid wa tabaaraka smuka wa tacaala jadduka waa ammaan subxaanaka allahuma wa waa tasbiix iyo taxmiid xagga macnahay duco ka tahay oo in ilaahay la baryaayo ayay xagga macnaha ka noqonaysaa marka waa waa ducaau hanaa'in waa duco ammaan ah oo xagga macnaha duco u dhacays sidaas yadaa weeyaan sidaas aawadee axaadiidta saxiixa waata ku soo aroortay sida xadiidka muslim saxiixa ku soo wariyey ducada kurbadu inay tahay inuu ruuxu yidhaahdo laa ilaha ila allahu alcadiim alxaliimu laa ilaha ila allahu rabu alcarshi alcadiimi laa ilaha ila allahu rabu alsamaawaati wa rabu alardi wa rabu alcarshi alkariim nebigu wuxuu ku magacaabay ducadii kurbada markuu qofku makruub yahay ee dhibaataysan yahay ducaduu ilaahay baryaayo xadiiska muslim saxiixa kusoo wariy ducadaa uu kurbada ku sheegay in lagu ducaysanayana dhammaanteed waa tawxiid iyo ammaan laa ilaaha ila allahu alcadiimu alxaliimu ilaahw mid xaq lagu caabudaa ma jiro adiga mooyaane kii weynaa baa tahay kii dulqaadka badnaa baa tahay oo haddaanu dembi xataa la nimaadno ciqaabta noo dedejin maysid laa ilaha illa allahu alcadiim alxaliimu laa ilaha illa allahu rabu lcarshi alcadiimi ilaahayow mid xaq lagu caabudaa ma jiro mooyaane carshiga weynka u saaxiibkaa mooyaane mid kaloo xaq lagu caabudaa ma jiro laa ilaha ila allahu alcadiim alxaliimu laa ilaha illa allahu rabu lcarshi alcadiimi laa ilaha illa allahu rabu asamaawaati wa rabu lardi wa rabu lcarshi alkariim dhammaan waa ammaan weeye haddana nebigu ducuu ku magacaabay marka waxaa laga tilmaamayaa waa duca sanaa baa loo jeeda ammaan ah wa qaala salى اllahu عalayh wasalam wuxuu kaloo nebigu yidhi salى اllahu عalayh wasalam ina axaba alkalaami hadalka loogu jacaylka badan yahay ila allahi xagga ilaahay loogu jacaylka badan yahay an yaquula alcabdu waa inuu yidhaahdo addoonku subxaanaka allaahumma ilaahayow yacni xumaan baan kaa nasahayaa oo kaa dheeraynayaa allaahumma ilaahayow subxaanaka allahuma wabixamdika watabaaraka ismuka watacaala jaduka walaa ilaaha hayruka yacni marka nihaayada intii dambe waa la xadfaye yacni waxa weeye kaa kaluu la mid yahay waa xadiid kale oo tilmaamaya inuu axabulkalaam yahay kaasna waxaa soo wariyey ibnu mandah ayaa kitaabu tawxiid kusoo wariyey sheekh albani wuxu uhi sanad saxiix nasaa-ina wuxuu kusoo wariyey fii camal yowm waleyla ayuu kusoo wariyey xadiisku calaa kulli xaal waa xadiis haabita wey mislahu wuxuu kaloo nebigu odhan jiray waa nooca lixaade mislahu ducadaa istiftaaxa mid la miduu odhan jiray ee subxaanaka allahuma wabixamdika wa tabaaraka smuka wa tacaala jadduka walaa ilaaha hayruka wayaziidu waxaanu ku sii dari jiray oo ku kordhin jiray fii salaati leyli salaatuleylka ama salaadda habeenkii la tukado laa ilaaha ila allahu halaaan mid xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu allah mooyaane alaaan saddex goor buu odhan jiray laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah allahu akbaru ilaahay baa weyn ama ka weyn shay kastaba kabiiran xaal uu kabiir yahay oo weyn yahay buu ilaahay weyn yahay alaaan saddex goor buu odhan jiray allahu akbaru kabiira saddex goor ayuu odhan jiray kaana waxaa soo wariyay abu daawud iyo طaxaawi baa soo wariyay sheekh albani sanadkiisa waa taxsiiniy nooca toddobaad ee ducaa ulistiftaaxa waa in la yidhaahdo allahu akbaru kabiira walxamdu lilaahi kaiira allahu ilaahay akbaru isagaa ka weynaansho badan wax kastaba kabiiran xaala kownihi kabiiran xaaluu weyn yahay ayuu ilaahay wax kastaba ka weyn yahay kabiiran waa xaal waana xaala laazima xaalo muntaqilo a ma ahee laazimo weeye waayo ilaahay mar layba waa kabiir weligiibana kabiir buu ahaa weligiina kabiir waa ahaan doonaa xaaladdana waxaa u haaliba axwaashu inay noqoto muntaqila inay noqoto ayna laazimo noqon baa u haaliba ha yeeshee haalibkiiyo inay ahaane xaaladda markaysaga laasimadiihi waa jirtaa marka waa xaala laazima walxamdu mahad lilaahi ilaahay buu u sugnaaday ama lilaahi ilaahaybaa la gaara kaiiran xaalu xamdigu kahiiran mid fara badan ahaaday ayaa mahadnaqa ilaahay la gaar yahay wa subxaana allaahi ilaahay baa xumaan ka nasahanoo xumaan rabbi baan ka nasahaynaa oo ka dheeraynaynaa bukratan gelin horeed iyo wa asiilan gelin dambeedba ilaahay baan xumaan ka nasahaynaayo rabbi u tasbiixsanaynaa sidaasuu nebigu sala allahu alayh wasalam yacni ducooyinka uu sharciyey ducaa ulistiftaaxa ka mid a ah waa sharciyey istaftaxa bihi waxaa ducada ku furfurtay yacni ammaantiiyo yacni markaa tasbiixdii iyo taxmiiddi iyo takbiirta ah iyo ammaanta ah rajulu nin baa ku furfurtay salaadiisii oo ku bilowday min asaxaabati saxaabada ka mid ah faqaala sala allahu alayhi wasalama markaasuu nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam cajibtu laha waa la yaabay buu yidhi futixat laha waxaa loo furay abwaabu asamaa'i albaabadii samadaa loo furay xadiidkaana muslim baa saxiixa kusoo wariyey markaa salaad sunna ah a nin saxaabiyii ku furfurtay ninkii saxaabigaa ah markuu salaaddii sunnaha ah ku furfurtayna nebigu waa taqriiriyey waanu ammaanay markaa wuu sharciyeeyey nebigu sala allahu alayh wasalam oo waxa uu nebigu taqriiriyo ama ammaano waxay ka dhigan tahay wuxuu sameeyey oo kaley ka dhigan tahay nooca sideedaad ee ducaa ulistiftaaxa ah alxamdu lilaahi xamda kaiira طayiba mubaarakan fiih alxamdu mahad lilaahi ilaahay baa la gaara xamdan ay axmaduhu xamdan waxaan ilaahay mahadinayaa mahadnaq mahadnaqaasoo kaiiran fara badan mahadnaqaasoo طayiban wanaagsan mahadnaqaasoo mubaarakan fiihi la barakeeyo khayrkiisa la badiye istaftaxa bihi waxaa ku furfurtay yani markaa dikriganna rajulu nin aakharu kaleoo saxaabada ka mid a faqaala sala allahu alayhi wasalam markaasuu nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam laqad ra'aytu waxaan arkay itnay cashara malakan laba iyo toban malag baan arkay yabtadiruunaha u kala degdegaayo u kala dheeraynaya maxay u kala dheeraynayaan ayuhum yarfacuhaa keebaa kelmaddan qaadayo oo yacni xagga samada u rafcinaya oo sare u qaadaaya bay u kala beratamayaan malaa'igtaas faraxa ay ku farxeen ee ay malaa'igtaasi la dhacday dikriga in lagu furfurto salaada alxamdu lilahi xamdan kaiira طayiba mubaarakan fiih waa dikri kooban xadiidkana waxaa soo wariyey muslim baa saxiixa ku soo wariyey ducada markaa ee sagaalaad wuxuu nebigu odhan jiray allaahumma ilaahayow laka alxamdu adigoo keliyay kuu sugnaatay xamdi kuu sugnaaday mahadnaq anta nuuru samaawaati walard laka taqdiimka khabarka la hormarinayaa wuxuu faa'iidaynayaa xasrin ilaahay mahadnaqa lagu xasrinayo lagu koobaayo saas aawadeed dadka qaarkood markay salaada ka baxaan hadalkay odhanayaan alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu lilaahi walwaalidayn alxamdu lilahi walilmuslimiin waa qalad mid saxa maaha xamdiga ilaahay baa la gaara ee in markaa muslimiinta iyo waalidiintaba in xamdiga lala wadaajiyo sax maaha lakal waxaa laga qaadanayaa taqdiimkaa la hormariyey in xamdiga allah lagu koobayo waayo khabarka waxa u asalaa inuu dambeeyo waalaslu fi lakhbaari an tu'ahara wajawazuu taqdiima id laa darara waxaanay culammadu qaacid ahaan yidhaahdaan taqdiimu maa xaquhu ta'khiiru yufiidu alxasra wixii xaqiisu yahay in la dib mariyo haddii lasoo hormariyo koobis bay faa'iidaynaysa marka macnuhu wuxuu dhacayaa laka adigoo quru kuu sugnaaday ee cid kale uma sugnaanin alxamdu mahadnaqo adun baa lagu mahadnaqaa saas aawadeed xadiidkii ifkiga ku soo arooray saxiixaynka bukhaari iyo muslim ku yimi markii caaisha aayaadkii beri yeelaayay markay soo degeen ee nebigu sheegay waa tii markaa hooyadeed caaisho ay ku tidhi u kac rasuulka sala allahu calayhi wasalam markaasay caaisha waxay tihi radia allahu canha wa ardaaha wallahi laa aquumu ilayhi walaa axmadu ila allaha aladii anzala bara'atii ilaahay baan ku dhaartaye uma kacaayo yacni marka ayay tidhi wala axmadu mana mahadinaayo ila allaha aladii anzala bara'at ilaahay inaan beri ahay soo dejiyay ee caddeeyey mooyaane cid kalean u mahadnaqayaana ma jirto laa rasuul walaa khayru nebiguna ma odhan qalad baad ku hadashaye aniga in lay mahadnaqo way tahay nebigu ma odhan marka xamdiga allah baa la gaara shukriga marka an ishkur lii waliwaalidayka yadu waa ka duwantoo shukrigaa waxaa loo jeedaa wanaaggii in la qiro oo laga warramo oo la ammaanaa laga tilmaamaya laakiin siiqada xamdiga ah ee alxamdu la yidhaahdo ayaa markaa in rabbi lala wadaajiyo cid kale aynay bannaanayn anta nuuru samaawaati waalardi anta ilaahayow nuuru samaawaati cirarka kii nuuraya iftiiminayaa tahay waalardi dhulka kii iftiiminayaa tahay ay munawiruhumaa baa loo jeedaa sida sheekh albaaniba ku fasiray kii iftiiminayaa loo jeedaa hadday tahay nuurka xisigaa ee aynu markaa wax ku aragno ee qoraxda iyo dayaxa iyo markaa nuurarka iftiinada kale la midka ah, iyo hadday tahay nuurka macnawigaa ee aan indhuhu qabanaynina arkaynin ee hidaayadiiyo hanuunka ah waayo waa nuur qalbiyada la nuuraayo hanuunintuna wey waman fiihinna cidda cidharkiiyo dhulka ku dhex suganna kii iftiiminayee nuura ayaa tahay walaka alxamdu adigoo qura ayay ilaahow kuu sugnaatay alxamdu mahadnaq laguu mahadnaqa anta adigu qayimu samaawaati kii maamulayayee ilaalinayaa tahay cidharka iyo waalardi dhulka kii ilaalinayaye maamulayaa tahay waman fiihinna cidda ku dhex sugan cirarkiiyo dhulkana kii ilaalinayay baa tahay walaka alxamdu ilaahay ilaahayow adigoo quruu kuu sugnaaday mahadnaq lagu mahadnaqa anta adigu meliku samaawaati kii cirarka mulkiyaayaa tee boqorkooda ahaaday waalardi kii dhulka mulkinaayee boqorkiisa ahaadaa tahay waman fiihinna cidda cirarkiiyo dhulka ku suganna kii mulkinaayee boqorkooda ahaaday baa tahay walaka alxamdu adigoo qura mahadi kuu sugnaatay anta alxaqu ilaahow waxaa tahay kii xaqa ahaa baa tahay wa wacduka ballanqaadkaaguna xaqun xaq weeyi wa qowluka odhaahdaaduna xaqun xaq weeyi wa wacduka xaqun wa qawluka xaqun wa qawluka hadalkaaguna xaqun xaq weeyi wa liqaa'uka kulankaagaan eh, kula kulmayaana eh, xaqun xaq weey oo kulankan qiyaamada kula kulmaya marka laysoo saaro kulankaa kula kulmayaana xaq weeye baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam waaljannatu jannaduna xaqun xaq wey waannaaru naartuna xaqun xaq wey waasaacatu qiyaamaduna xaqun xaq wey waannabiyuuna nebiyaduna xaqun xaq wey wa muxammadun nebi muxammedna sala allahu alayh wasalam xaqun xaq wey allaahumma ilaahayow laka aslamtu adoo keliyaan ku hoggaansamay wa calayka tawakkaltu adigoo quraan ku tala saartay wa bika aamantu adiga ayaan ku rumeeyey wa ilayka anabtu bimacnaa adigoo keliyaan ilaahnimo iyo rabbinimo aan kuu rumeeyey inaad ilaah xaqa iyo rabbi xaqa aad tahay adigoo quraan kuu rumeeyey sidaas aawadeed kama hor imanayso in la yidhaahdo oo sawtii la yidhi taqdiimku xasrin buu faa'iideeyaa iimaanka in rabbi lagu koobaayo miyaan laga qaadanay sawta haddana arkaanul iimaanku ay jirto arkaan iimaan oo lixi ay jirto oo cidaan allah ahaynba la rumeeyo oo nebiyada waa la rumeeyaa malaa'igta waa la rumeeyaa kutubta waa la rumeeyaa qiyaamada waa la rumeeya wahaakada qadarka waa la rumeeya jawaabteedu waxay tahay nooc iimaan oo rabbi lagu gaar yeelaya ayaa jirta nooca iimaanka rabbi lagu gaar yeelayaana waa tawxiidka waa iimaankii tawxiidka ahaa axaadiista qaarna waa ku soo aroortay yani aliimaanu billahi waxdah waa in ilaahay oo keliya la rumeeyo qur'aankuna waaba sheegaya oo markii laga warramayey suuratu mumtaxina wabada baynana wa baynakum alcadaawatu walbagdaau abada xataa tu'minuu billahi waxdah marka waxa weeye rabbi keli ahaantiisa rumaynta la rumaynaayo waxaa loo jeedaa tawxiidka la waxidaayo oo ilaahnimo iyo rabbinimada xaqaa iyo ilaahnimada xaqaa isagoo qura loo rumaynaayo dee taasi ma diidayso in nebiyadii nebinimada loo rumeeyo oo rusushii rasuulnimada loo rumeeyo oo malaa'igtii malaa'ignimadooda la rumeeyo oo kama hor imanayso taas marka xasriga nooc iimaanka ka mid a rabbi lagu gaari yeelayaa in arkaanta iimaanku lixtahay diidi mayso oo iimaanka rabbi lagu gaar yeelayo tawxiidkaa looga jeeda sidaas aawoodee laa ishkaal wa bika adiga adigoo quraan aamantu ku rumeeyey oo ilaahay xaqa ahaa iyo rabbigii xaq ahaa inaad tahay aan kuu rumeeyey cid kale uma rumaysan sidaas cid kale sidaa u rumeeyey inuu ilaah xaqa iyo rabbi xaqa u yahay ma jiro aan adiga ahayn wa ilayka anabtu xaggaagoo keliya ayaan u noqday oo tawbaddii iyo noqoshadii yacni waxaway xagga ilaahay baa loo noqonaya loona toobad keenaya wa bika khaasamtu adiga aawadaa baan u dooday oo marka gaalada iyo ahlulbaatilka uu nebigu la doodaayo baatilkoodana caddaynaayo wuxuu ula doodayaa liajli illaah wuxuu ula doodayaa ilaahay aawadii haadaani khasmaan ikhtasamuu fii rabbihim wa ilayka xaakamtu xaggaagaan u xukun doontay oo aan xukunka ka raadiyey anta rabbunaa ilaahay ow adigu waxaad tahay rabbunaa rabbiga yaa tahay wa ilayka almasiir xaggaagoo keliyuu ahaaday noqodka aanu noqonayno oo dadki waxay u noqonayaan xagga ilaahay markay dhintaan xagga ilaahay bay u noqonayaan xagga ilahay baana loo soo saaray fakfir lii ilaahw ii dembi dhaaf maa qadamtu kii aan horumarsaday ii dembi dhaaf wamaa akhartu kii aan dib dhigayna ii dembi dhaaf oo dembigaan hore u sameeyey iyo kaan dib ka samayn doono mid walba ilaahuw iga dhaaf wamaa asrartu kii aan siraystay oo aan qarsaday oo dembi ah isagana iga dhaaf wama aclantu kii aan muujistayna ilaahu iga dhaaf wamaa anta aclamu bihi minni kaad iiga aqoon badan tahay ee dembiyana ilaahu iga dhaaf waxaa jirta dembiyada qaarkood intuu ruuxu wakhtiyada qaar ku dhaco ayaaba dhici karta inuu ilaawo ama waxaa dhici karta inaanu dhaadayn shaygan inuu dembiba ahaa anta almuqadimu ilaahayow adigu waxaad tahay ka wax hormariyaa tahay wa anta almu'akhiru ka wax dibdhigaad tahay oo ciddaad doontaad hormarisaa ciddaad doontaad yacni markaa dibdhigta anta ilaahii ilaahay ow adigu waxaa tahay macbuudkayga xaqa abaa tahay laa ilaaha ilaa anta mid la caabudaa xaqa ma aha ilaa anta adiga mooyaane walaa xawla walaa quwata ilaa bik walaa xawla wax markaa tab la yidhaahdaa ma jirto walaa quwata wax tamar la yidhaahdaana ma jirto ilaa bika adiga inaan ku kaalmaysta mooyaane yacni markaa xeelad tab iyo tamartoonna ioma sugnaan ay laa xawla walaa quwata lii ilaa bika tab iyo tamaritoonna iima sugnaanin midaan adiga ku kaalmaystay mooyaane adigu caawisa mooyaane xadiiskaana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim baa soo wariyey ziyaadaadka qaar oo aan bukhaari iyo muslim ku sugnayna waa jiraan aw sheikhu markaa saxiixinayo wa kaana yaquuluhu wuxuu kaloo nebigu ahaa sala allahu alayh wasalam mid yidhaahda fii salaati alleyli salaadda salaatuleylka wuxuu ku odhan jiray kal anwaaci alaatiyati sida noocyada soo socotaa ayuu markaa salaatuleylkana ku furfuran jiray oo salaadda habeenkii la tukado ama ha ahaato ta ramadaanta la tukada ee taraawiixda ah ama ha ahaato salaatuleylka wakhtiga kale aan ramadaan ahayn la tukada ha ahaatee wuxuu nebigu ku furfuran jiray ducooyinkan mid ka mid a allaahumma ilaahayow rabba jibraa'iila jibriil rabbigiisow wa miikaa'ila miikaa'iil rabbigiisow wa israafiila israafiil rabbigiisow waa saddex malag marka rubuubiyada khaaska ee rabbi uu rabbiga yahay saddexdaa malag ayaa la soo gaar waa tawasul ilaahay asmaadiisa iyo rabbinimadiisa lagu tawasulaayo weeyi oo rabbi lagu baryaayo faatira asamaawaati kii cirarka abuurayow waalardi iyo kii dhulka abuurayow caalima alghaybi waxa qarsoon ee khalqiga ka qarsoon ama qaarkood ka qarsoon ilaahay waxba kama qarsoonee kii ogaayow waashahaadati waxa muuqda kii ogaayow anta adigu taxkumu waad kala xukumaysaa bayna cibaadika addoommadaada dhexdoodaad kala xukumaysaa fii maa kaanuu fiihi yakhtalifuun waxay ahaayeen qaar isku khilaafaa ayaad ku kala saaraysaa ku kala xukumaysa ihdini ihanuuni lima khtulifa kii layskhilaafay fiihi gudihiisa laysku khilaafay ama laysku maandhaafay oo min alxaqi xaqa ka mid a igu hanuuni biidnika idankaaga daraaddii iigu hanuuni iyo oggolaanshahaaga daraaddii innaka adigu tahdii waad hanuuninaysaa man tashaau kaad doonto inaad hanuuniso ayaad hanuuninaysaa ilaa siraatin intii waddo ka ahaataad ku hanuuninaysaa waddadaasoo mustaqiimin toosan kaana waxaa soo wariyey muslim baa saxiixa kusoo wariyay nooc kale wuxuu odhan jiray kaana yukabiru waa salaatuleylka istiftaaxiise kaana yukabiru wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam mid takbiirto allahu akbar yidhaahdaa casharan toban goor ayuu odhan jiray allahu akbar allahu akbar allahu akbar yacni toban goor wa yaxmadu cashran toban goorna ilaahay buu u mahadnaqi jiray alxamdu lilah alxamdu lilah alxamdu lilah toban goor wa yusabixu waa tasbiixsan jiray oo subxaana allah buu odhan jiray casharan toban goor subxaana allah subxaana allah subxaana allah wa yuhallilu waa tahliilsan jiray oo laa ilaaha ila allahu buu odhan jiray casharan toban goor ayuu odhan jiray laa ilaaha ila allah ou toban goor ku celcelin jiray wa wayastakfiru waa dembi dhaaf weydiisan jiray ilaahay toban goor marka konton goor ayuu marka waxa mid walba marka shanta kelmadood mid walba toban goor la yidhaahdo konton goor bay isku noqonayaan majmuuc wayaquulu wuxuu nabigu odhan jiray sala allahu alayh wasalam markuu intaa hore yidhaahdo toban tobankaa goor markuu yidhaahdo allaahumma ilaahayow ayuu odhan jiray ikfir lii ii dembi dhaaf wahdini i hanuuni warsuqnii i arsaaq wacaafinii i bogsii ama balaayooyinka iyo masaa'ibta iyo dhibaatooyinka iga ilaali cashran toban goor buu taana odhan jiray wayaquulu wuxuu odhan jiray allaahumma ilaahayow innii anigu acuudu waa magan galay bika adigaan ku magan galay min addayqi yowma alxisaabi cidhiidhigaan kaa magan galay maalinta xisaabta gudaheeda aan cidhiidhtoomaan kaa magan galay cashran toban goor buu odhan jiray waa istiftaax dheer weeyi waxaa soo wariyey imaam axmed iyo ibnu abi shayba ayaa soo wariyey abu daawuud baa soo wariyey albaanina waa saxiixii waxaanu tilmaamay laba sanadoo kala duwan oo midna saxiix iyo midna xasan yahay inuu leeyahy marka salaatuleylku ku gaar aha wuxuu kaloo nabigu odhan jiray sala allahu alayh wasalam salaatuleilka allahu ilaahay akbaru isagaa ka weynaansha badan wax kastaba ama akbaru bimacnaa kabiirun isagaa weyn halaatan saddex goor buu odhan jiray dul ay huwa ilaahay dul waa ka markaa hanashooyinka iyo mulkiga u saaxiibka ah waljabaruuti waa ka markaa u saaxiiba weynaanta iyo kibirka waa ka u saaxiibka ah waalkibriyaai waa ka kibirka u saaxiibka iyo weynida waalcadamati waa ka weynida u saaxiiba kaana waxaa soo wariyey dayaalasi iyo abu daawuud baa soo wariyey sanad saxiixuu kusoo wariyey marka allahu akbar buu saddex goor odhanaya dabeedna marka dambe wuxuu odhanayaa mar qura odhanaya dulmalakuuti waljabaruuti walkibriyaai walcadamati istiftaaxyadaa kala duwan buu nabigu sala allahu alay slam ku furfuran jiray qaarkoodna sunayaashay ku gaar ahaayeen qaarkoodna faral iyo sunnaba waa ku furfuran jiray mana aha markaysagaa in la kulmiye marba mid in la yidhaahdo ayaa markaa fiican oo marba mid lagu furfurto oo waxa weeye mar lagu furfurto allahuma baacid bayna wa bayna khataayaaya mar lagu furfurto subxaanaka allahuma wabixamdika watabaaraka smuka watacaala jadduka mar lagu furfurto wajahtu wajiha liladii fatara asamaawaati ilaa aakhirih mar lagu furfurto adciyada kale markaa soo aroortay marka waxa weye marba in mid lagu furfurto ayaa fiican culammadu waxaana yidhahdeen waa waa laga fiican yahay in mid keliya la laazimo mid keliya oo qura qofku inuu iska laazimo taa iska caadaysto waxaa ka fiican oo ka fadli badan sida nebigu sala allahu alayh wasalam marba uu mid ugu furfuran jiray in marba mid lagu furfurto ayaa afdala taasaa sii fiican bay yidhahdeen culammadu wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfirka atub ilayk